السلطة الأنصار عندي سقوط النساء نشيدون صمتا waynaynu baxnaayo birmana gidigeenba birta aynu xeraanaa bambada aynu riidnaa waynaynu baxnaayo birmana gidigeenba birta aynu xeraanaa bambada aynu riidna gaalka aynu bisrayne baktigiisuu gubnaayo ilaa uu ka baxaayo barigiyo badeena gaalka aynu bislayne baktigiisuu gubnaayo ilaa uu ka baxaayo barigiyo badeena barigiyo badeena isagoo balbalaayo baroortiisu baxayso badda uu ka talaabo canna baaqani maaye isagoo balbalaayo baroortiisu baxayso badda uu ka talaabo canna baaqani maaye canna baaqani maaye barbaray mayla baaxdan baadanoo kala weeye lama baaqan karaaye barbaray mayla baaxdan barbaray mayla baaxdan baadanoo kala weeye lama baaqan karaaye barbaray mayla baaxdan barbaray mayla baaxdan ilmanaadiligeenba bisa aynu xaraana من بلا أن يريد من بلا أن يريد